itanii aada ii timaadood ila kulanto laa tushriku adoon ii shariig yeelaynin oo wadaajinaynin bii aniga shay waxba aan ila wadaajinaynin la ataytuka waan kuula imaanoo waan ku siin biquraabihaa dhulka muggiisa wax dhoweeya maqfiratan oo dembi dhaaf saas wey dhulka muggii oo dembi ah haddaad ilaahay ula timaado laakiin aad tawxiid la timaado laa ilaaha ila allah adoo xaqiijiyey ilaahayna cid kale aan garab dhigaynin haddaad mabda'aa la timaado dhulka muggi oo dembiye ooboo watana aad ku garboodana la timaadaan kuwa waa lagu dhaafi baa laleeya subxana watacala igu dhig aniga taa inaan kuu dhaafo laakiin maxaa lagaaga baahaya altawxiid wa cadamu alishraaki maca allahi hayra ilaahay inaadan cid kaleeto wax la wadaajinin ta lagaa geli waataa ilaahay wuu kugu dhaafi wixii kaleeto marka saas marka waataan sheegnayo waa in qalbiga iyo carabka iyo xubnaha kulligood laa ilaaha ila allah waa inay fuliyaano si wada jira ay u wada qaataan way macna saasay marka ku noqon kartaa in wax alla wixii dembiga addoonku uu la ay tirtirto ilaahay uu ku dhaafo subxaana wa tacala qaala llahu ilahi wuxuu ihi tacaala koray ya bna aadam ina aadamow low ataytanii haddaad iila timaado biquraabi alardi dhulka muggii ama dhulka muggii wax dhoweeya khataayaa oo gafafyaal iyo dembiye ah uma laqiitanii markaa kadibna aada ila kulanto laa tushriku yani dhimashada kadib waay laa tushriku adoon wadaajinaynin bi aniga shay oo waxba anig la wadaajinayn shardiga ugu adagkaa waa shardi culus ballanta ilaahay waxay ku xidhan tahay shardiga uma laqiitanii laa tushriku bi shay-a shardiga adigu isku day inaad taxqiijiso saa daraaddeed waxay keenaysaa sidii saxaabadaba nebigu sal lla lay slam markii aayaddan hadda soo marayna maba haddaad maqasho meesha shirki baa ku jira waxoogaa yaroo mudutuul shirki baa ka muuqato haddaad maqasho carab xataa haddii laysku qasalo ood noqosho culimmado isku haysto qaarna leeyihin war meeshan shirki weeyaan diinta lagaga baxa meesha qaarna ay leeyihin war diinta lagagama baxee waa tawxiida waa fiicanta carar adugu cararka xaggeeda uun jiro ilaa waxaa yani waxa way xaqiiqadu ay tahay diinta in ixtiyaas loo qaato sidiisaba yacni khayr wax kuma yeelee shar u wey shar iska jir meeshan baa shirki ka soo socda haddii lu yidhahda ka carar inta aad ka carari karto ha ku dhawaada hal isku haysaysto culimadaas ku khilkhilaafeenoo ninkiisa haysa hayshaysto laakiin adigu macnaha lafahaaga badbaadi wey mana saasaa la doonaya inaad macnaha waxa wey meel alla meesha wax ka imaan karaan aad ka cararto la waan kuula imaanay haddaad arrinkaa kasoo soo baxdood la timaado biquraabiha dhulka mugdii wax dhoweeya makfiratan oo dembi dhaafa ayaan kuula imaanaya saasaan anigana ku siinaya ayuu alla leeyahay subxana wa tacaala fiihi masaa'il baabka aan soo marnay masaa'il dhowraa ku jira alula masalada koobaad waxa weeye sacatu fadli illaah ilaahay fadligiisa sida uu u ballaaran yahay naxariista ilaahay subxaana wa tacala say u ballaaranta maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala hadduu addoonkiisa tawxiid hadduu la yimaado wixii dembi a u dhaafayno waa naxariis aada u ballaaranay athaaniyatu masalada labaad waxa weeye kasratu hawaabi tawxiid tawxiidka abaalgudkiisa iyo thawaabkiisa iyo ajrigiisa badnaanshaha uu badan yahay cinda allahi ilahay agtiisa tawxiidka siduu u ajri badan yahay iyo abaalgudkiisa ayay kutusi ahaaliatu midda saddexaad waxa weye takfiiruhu tawciidka tirtiridiisa uu tirtirayo maca daalika ajirka iyadoo laga helayo lidunuubi dunuubto dhan uu tirtirayo laba arrimoodoo waaweyn baa tawxiidka lagu gaadha ajriga iyo abaalgud weynoo jannada ilaahay kow ay ka tahay waa lagu helaa iyo ridihiis dembi wixii aada gashayna waa laysugu dhaafaa cadaabna waa lagaga badbaadaa waxa ka weyna la raadin maxay tahay horta soo intaa ulma ah intaynu raadinaynaba alraabicatu masalada afraadi waxa weye tafsiiru laaya aayaddii oo la fasiro wey allatii aayaddaasoo fii suurati alancaam ku jirta waa midaynu soo marnay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum biulmin aayaddaa tafsiirkeeda alkhaamisatu masalada shanaadi waxa weeye ta'mal u fiirso alkhamsa shanta u fiirso allawaati shantaasoo fii xadiidi cubaada xadiidkii cubaada ku arooray shantaa waxoogaa isdultaag oo bal qalbigaaga iyo maskaxdaada ku celceli shantaasi waa shantii man shahida an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waa ta koobaad wa ana muxamadan cabduhu warasuuluhu waa talabaad ilaahay keligii la qiro nebi maxamed oo rasuulnimo loo qiro addoonnimo nebi ciise oo loo qiro addoonnimo iyo rasuulnimo iyo kelimo ilaahay iyo ruux xagga ilahay ka timid inay tahay jannada oo loo la ogolaado iyo naartoo la ogolaado shantaasay ahayd marka waa shan arrimood waa tirar waaweyn asaadisatu midda lixaad waxa weye annaka adigu idaa jamacta haddaad kulmiso baynahu xadiidkan iyo wa bayna xadiidi citbaan xadiidkaa hore iyo xadiidkii citbaan haddaad isu geyso wamaa bacdahu iyo xadiidkii citbaan wixii ka dambeeyey tabayana laka waxaa ku cadaan macnaa qowlihi laa ilaaha ila allah wa tabayana laka waxaa kaloo ku cadaan khafa'u lmaqruuriin dadka kadsoon ee la kediyey ee shaydaan uu kediyey gafka ay ku jiraanna way kuu cadaan macnaha waxa weye xadiidkii ugu horreeye lahaa man shahida an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada rasuululah shahaadada idlaaqayay markii intaad axaadiistii kale u geyso ee yabtaqii bidalika wajha allah shuruudda ku xidhaysay kuwaa markaad isu geyso waxaa kuu soo baxayo oo si buuxda aada u fahmi laa ilaha ila allah macnaheedaad fahmi waxaa kalood garani dadka kadsoon oo shirkiyaadka ku dhex jira oo qubuurta dul ictikaafsan oo amwaadda baryaya oo ilaaha qeybkii u yeedhanaya oo awowyadood u yeedhanaya kuwaas oo shaydaan kadiyey gafka ay ku jiraanna waad garan oo waxaa kadiyey waxa weeye laa ilaaha ila allah mar baa dad afka ka leedahay maba gaaloobi kartaaba saas wey saan idinsoo sheege waa mabda lmurjia wey murji'ada waxay qabaan ruux hadduu afka laa ilaaha ila allahu ka leeyahay nawaaqidu tawxiid inuusan la imaan karin oo tawxiidkiisu uusan jebi karin oo tawxiidku uusan buri karin oo islaamka ka bixi karin saasay qabaan waa mabda aada u khaldawen asaabicatu masalada toddobaadi waxa weeye atanbiihu baraarujin dadka lagu baraarujiyo lishardi shardigii lagu baraarujiyo fii xadiidi citbaan kusoo arooray shardigaasi waa kii ahaa yabtaqi bidalika wajh allah ayb waa inu ilahay daraaddi ula jeedo athaaminatu masalada sideedaadi waxa weye kownu alambiyaa nebiyada ahaanshahooda ay yihiin yaxtaajuuna kuwa u baahan litanbiihi baraarujin lagu baraarujiyo calaa fadli laa ilaha ila allah laa ilaha ila allahu fadliga ilaada laa ilaaha ila allahu fadligay leedahay in laysku baraarujiyo caamada keliya uma baahnee xataa waxaa u baahan nebiyada ilaahay baa u baahan soo nebiyulaahi muuse ma ahayn ululcasmiguu ku jiraa shanta rususha ugu fadli badan buu ku jiraa haddana ilahay wuxuu barayaa subxaana watacaala laa ilaaha ila allahu fadligeedaa la baraya inaynu khaldannahaa firan markaan leenahay laa ilaaha ila allahu unbaa laleeyahay ma hadda tawxiidkana loo naqinayo tawxiidka haddana la bari ma islaamnimadaanu soo gala gaala miyaanu ahay war laa ilaha ila allah waxaa la barayaa nabiyulahi muusa calayhi salaam xagee joognaa inagu cilmigeedu maba dhammaanaba nihaaye male bad aan laga bixi karin weye laa ilaha ila allah cilmigeedu sidaa daraaddeed mar walba inaad dul taagnaato aada barato sharaceeda qaadato dhegaysato waa waajib waay saas wey ataasicatu midda sagaalaadi waxa weye masalada sagaalaad atanbiihu baraarujin laysku baraarujiyo lirujaxaaniha rajaxnaanta ay ka rajaxan tahay bijamiici makhluuqaat makhluuqaadkoo dhan ay ka xoog badan tahayoo ka culus tahay laa ilaha illa allah waa ka culus maca anna kaiirin iyadoo ay jirto haddana in badan oo minman yaquuluhaa dadka odhanaya ka mida yakifu inuu fududaan doono miisaanuhu miisaankiisu inuu fududaan doono oonsay isu qaban soo dad badan oo aakhare imaan doono oo muslimiin a miisaankoodu fududaan maayo laa ilaha illa allahu nawi wataana ogow oo waxaa xoog badnaanaya dhankii dembiyadaa xoog badnaanaya oo laa ilaaha ila allahu di samaawaat iyo dhulal iyo inta ku dhex noolba ka xoog badatay xaggay jirtaa waga wataay ma waxtarta waa laa ilaaha ila allahu sida kurtumada looga gurahayey oo loo jafayey oo loo dhaawacayey oo dhiigga looga keenayay sakaraad wey saas laa ilaha ila allahu buuxda ma ah laa ilaaha ila allahu buuxda hadduu la imaan lahaa shaki kuma jiro wax alla waxa kale uu la yimid oo dhan iyo samaawaadka iyo dhulka iyo inay ka rajax mileen laakiin bahal sakaraad ahoo firqsan oo siduu u jafaayo dembiye ugu garaacayo wax yar oo ka soo haray yuu la yimid wey macnaheedu saas weeyaan alcaashiratu mas'alada tobnaad waxa weeye annasu naf iyo caddayn laysu cadeeyo calaa ana alaraadiina dhulalku sabcun toddoba inay yihiin ka samaawaati sida samaawaadka kale yani waxaad muujinaysaa dhulalku waa toddoba waxaan ujeedaa samaawaatku waa toddoba sidoo kale dhulkuna waa toddoba sida aayaddii kusoo arortay fi suurati waxay ahayd ida jaaka almunaafiquun soomaya wa min alardi milahunna saas way maana wa min alardi milahunna samaawaatku waa toddoba dhulalkuna waa toddoba saasuu xadiidku cadaynaya aayaddaasuu umarka kacaya laakiin waxaa la dhihi karaa culimada qaar ka mid a ah ay yidhaahdaan samaawaadka toddobada ah way kala qaadqaadan yihiinoo isma haystaan laakiin dhulka todobadiisu way faystaan bay culimmadu ay yidhaahdaan qaar ka mida ah. alxaadiyatu cashara toddobiyo tobonaadi waxa wey masalada ku iyo tobnaad anna lahunna samaawaadka iyo dhulalka intuba inay leeyihiin cumaaran dad camira cumaarta waxaa laga wadaa dadka ku dhex nool ee ka shaqaysanaya ee khayrka kula imaanaya ee camirayaan la yidhahda maanaa buuxinaya ahaaniyata cashara ta sideediy tobnaad talabiyo tobnaad waxa weeye isbaatu sifaati ilaahay sifooyinkiisa oo la sugo khilaafan garab marid aan garab marayno lilashcariyati ashcariyada aan garab marayno ilaahay oo sifaatkiisa loo ogolaado oo loo sugo taana waxaan ku garab maraynaa oon ku diidaynaa nimanka la yidhahdo ashaacirada madhabka ashcariga oo sifada xaggan kusoo marnay yabtaqii bidalika wajh allah halkaasaan kusoo marnay sifat lwajhi oo ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala ashaaciradu waa madhabka muctaqad ahaan soomaalidu ay u badnayd waana madhab ka mid ah madaahibta ka baxday manhajkii salafka waxaana ta'siiskeeda lahaa abulxasan alashcari oo taqriiban qarnigii saddexaad aakhirkiisa qarnigii afraad buu noolaa qarnigii afraad wax ku horreeya ashcariya la yidhahda lama aqoonin saxaabadu ashaaciro maynan ahayn taabiciintuna ashaaciro maynan ahayn imaamu maalik iyo shaafici iyo abuxaniife iyo awsaaci iyo thawri iyo ashaaciro maynan ahayn ashcariyadu waa mabda gadaal ka yimid gadaal ha ka yimaadee marka la raad qaado wuxuu salka ku hayaa muctazilada iyo nimankii jahmiyada la odhan jiray maxaa yeele abulxasan alashcari oo ninka mu'asiska madhabka ah wuxuu soo maray dhowr marxalo marxaladiisii koowaad wuxuu ahaan jiray muctazili nin ay qaraabo ahaayeen oo jubaa'i la odhan jiray oo mutafalsif ahaayoo muctazili ahaa weynaaday ayuu wuxuu ahaa arday u ahaa madhabkii muctazilada marka waa la qumana waayo waa isbedelay wax badan buu ka tegey qolo kullaabiye la yidhaahdo oo waxoogaa madhabkii muctaziladana kasoo tegey dhexdana ku banjaray ayuu waxoogaa haddana la joogay madhabkaasu haddana ka soo intiqaalay wuxuu usoo intiqaalay madhabka la yidhahda ashcariyada ashcariyadiiyo kullaabiyadu wax badan kuma kala gedisana kulaabiyada iyo ashcariyada iyo maaturidiyadu isku dhadhow yahay madhabkaana wuu ka tegey oo aakhirkiisii wuxuu ku geeriyooday madhabkii salafka saxaabada iyo taabiciinta iyo a'imatu salaf oo imaamu shaafici iyo keyrkood ah madhabkoodii oo ahaa ilaahay subxaana wa tacaala sifo walba oo kitaabkiisa uu ku sheegay ama xadiidka nabiga ku timi salawatullah wasalaamu calayhi in loo daayo oo aan la leexinin loona diidin haddana isla markaasaan soo sheegnayba aan la odhanin ilaahay sifaatkiisa iyo tilmaamihiisa kuwa addoommada u eegyihiin labaduba gaalnimo wey oo sifaatkiisa loo diidoo la leexiyeyna waa gaalnimo ilaahay oo la yidhaahdo sifadaasuu leeyahay ta addoommadayna la mid tahayna waa gaalnimiyo kufri waay manhajka salafkuna in la daayo haddana ilaahay laga tansiihiyo tashbiiha makhluuqaad taas wey macnaa marka qolada ashaacirada ah ayaan khilaafaynaa ayagu sifaadkuma wada diidaan weliba waxaa la yidhahdaa markay sirafku doodayaan oo laysu yimaado geeska laysdaro qolyaha ugu daciifsan wey baabu sifaat marka la yidhaha maxaa yeelay bay sifaadkiibay qaybiyeenoo nimankii la muctaziladu sifo iyo iyo magaca toona ilahay uma ogola subxana wa tacala meel cad bay mareen ahlusunna waljamaaca iyo salafkuna waxay qabaan ilaahay subxaana wa tacaala sifaatkiisa oo dhan in loo daayo meel cad bay mareen laakiin iyagu intay kala dhex galeen ba waxay yidhahdeen ilaahay intaana ha loo soo reebo intaana ha loo diido oo maxaad ku kala qaadeen halka unbaa loo dhex fadhiistay laf dhuun gashay bay ku noqotay war maxaad toddobadan kusoo reebteen inta kalena ilaahay ugu diideen ama xagga raacdaan ama xagga raa muctasilada markay doodaan baa waxay dhihi jireen warba ama ama nagana soo raac ama nimankaa mujasimada la yidhaha mujasimaday u yaqaanaan salaf mujasima iyo mushabiha iyo waxaasay odhan jireen ama mujasimada raaca ama annagana soo raaca laakiin laba reeb dhexdood inaad baridaan wax soconaysa ma ohan jireen marka madhabkaasi waa madhab laga guuray xataa ninkii muasiskiisaabaa ka guura abulxasan alashcari ah inuu ka guurayna kutubtiisii dambe o dhan baa kutusada alibaana usuuli diyaana kitaabkiisa macnaa alibaana oo uu ku cadeeyey inuu madhabkii imaamu axmed uu ku laabtay sida kitaabkiisa sidoo kaleeto maqaalaat alashcariyiin waxaa ka laabtay sidoo kaleeto fuxuulu madhabi alashcari raggii ugu waaweynaa ee madhabka ashcariyada ee falsafiyiinta ah ee kalaamiyiinta kulli waa ka laabteen markay ku daaleen waxaa ka mid a alghazali waxaa ka mid a fakruraazi waxaa ka mid a ninkii la odhan jiray macnaa laalakaimahan baqilaani abubakr albaqilaani raggaasaa raggii ugu waaweynaa ah juwayni waa ka wada carareen oo way ka tageen meel wuxuu gaadhay dariiq masduud ah ayuu gaadhay oo siduu usii waday baa macnaha waxa weyaan meel ixdaa lagu gaadhay marka madhabkaasaan khilaafaynaayo ka ugu fiican ilahay oo sifaadkiisa loo daayo subxaana wa tacaala iyadoon cidna lagu tashbiihinin waa kitaabka iyo sunnada iyo manhajka salafkusay kutusayaan ahalifatu cashara ta saddexiyo tobnaad waxa weeye annaka adigu idaa carafta haddaad garato haddaad garatood fahamto xadiida anasin xadiidkii anasa inuugu dambeeyey carafta waxaad garanay ana qowlahu odhahdiisii nebigu uu yidhi fii xadiidi citbaan faina allaha xarama cala annaari man qaala laa ilaaha ila allah yabtaqii bidalika wajha allah anahu taraka shirka ana tarka shirki miya ana mise anahu ana yuu qoraya inahu miya hala-aan yuu qoraya hala-aan ha uu ka tegi sooma saasaa fiican taada in laga tagaa fiican oo waxay noqonaysaa xadiidkii citbaan fain allaha xarama cala annaari man qaala laa ilaha illa allah yabtagii bidalika wajha allah ana tarka shirki shirkiga oo laga tagaay laysa inuusan ahayn qawlaha kelimatu tawxiidka oo lagu hadlo bilisaani carabka lagaga hadlo saas maaha macnaha waxa weye shirkiga ka tegitaankiisa inaysan ahayn kelimadoo afka lagaga hadlo ee markaad afka kaga hadasho kadib loo baahan yahay inaad alla wixii shirkiyada ka tagto saasuu kutusi labada xadiis markaad isu geyso waxaa kaloo la dhihi karaa haddii in la daa waa suurtagal waxaa la dhihi karaa inahu isagu taraka wuxuu ka tegey ashirka shirkigii buu ka tegey ama inahu tarku shirki shirkigii oo laga tegey weeye laysa mana ahaanin qawluhaa odhahdeeda kelimadoo laga yidhahda bilisaani waxooga qaninafaa ku yeehay alraabicatu cashra ta afariyo tobnaadi masalada afariyo tobnaad waxa weeye ta'amal bal u fiirso aljamca kulmin la kulmiyey bayna kowni ciisa ciise ahaanshihiisa iyo wa muxamadin muxamed ahaanshihiisa labadooduba ahaanshaha ay yihiin cabdayallah labadii adoone alle wa rasuulayhi iyo labadoodii rasuul labadiisii rasuul bal ufiirsa sida laysuu geeyo mid walba ilaahay ugu tilmaamay inuu yahay rasuul haddana addoon uu yahay bal taana aada u dul istaagoo u fiirsa wey alkhaamisata casharata shan iyo tobnaad waxa weeye macrifatu ikhtisaasi ciisa ciise ku gooniyeelidda lagu gooniyeelay oo la barto bikownihi ahaanshihiisaa lagu gooniyeelay kelimatallahi ilahay kelimadiisa uu yahay ciise gooniyeelidda lagu gooniyeelay kelimo ilaahay inuu yahay ood baratana ayadana meesha ku jirtaa waa masalada kale wey oo maxaa loogu gooniyeelay kelimatullah addoommaduba waa kelimadii ilahay bay wada yihiin saasaa laga baran oo waxaa loogu gooni yeelay ahmiyad gooni ah iyo isagoo sabab la-aan ilaahay subxaana watacaala uu abuuray kelimatu kun biduuni sababin buu ilahay ku abuuray subxana watacala ayib asaadisata casharata lixi tobnaad waxa weye macrifatu kuni kownihi in la barto ahaanshaha uu nabiyullaahi ciise uu yahay ruuxan ruux oo minhu xagga ilaahay ka timid ruux xagga ilaahay ka timid inuu yahay oo iyadana la barto ayaa iyadana mas'alada kale ku jirta abaabkeena asaabicata casharata toddobiyo tobnaad waxa weeye macrifatu fadli liimaan rumayn la rumeeyo biljannati jannada la rumeeyo wannaari naarta la rumeeyo fadliga ay leedahay oo la bartaa iyadana ku jirta fadliga ay leedahay jannada iyo naartoo la rumeeyo fadliga ay leedahay baa iyadana oo la bartaa ku jirta ahaaminata casharata sideed tobanaad waxa wey macrifatu qowlihi calaa maa kaana min alcamal calaa maa kaana min alcalama camali oo xadiidka ugu dambeeyey oo iyadana macnaheedii iyo waxa loola jeedo la barto iyadana way ku jirtaa oo calaa maa kaana min alcamal waxa weeye ama camal xun camalkuu leeyihi wuxuu dooni baa ahdo ha xumaado ha ficnaado ha yaraado ha badnaado ilahi subxana wa tacala jannu geey ama jannada wuxuu ku gelayaa oo uu meel wanaagsan ama meel soke ku gaadhayaa calaa maa kaana min alcamal camalkuu la yimid unbaa jannada darajada uu ku helaya ay ku eranta saana culamada qaar baa odhanaya ataasicata cashara sagaaliyo tobnaad waxa weeye macrifatu ana almiisaana barasho la barto iyo garasho la garto ana almiisaana miisaanka lahu miisaanka inuu u sugnaaday kifatan laba kafadood inuu miisaanku leeyahy miisaanka aakhara acmaasha lagu miisaamayo faama man haqulat mawaasiinuhu faama man khafat ama man khafat mawaasiinuhu miisaankaasi waa miisaan xaqiiqi ah oo maalinta aakhare inta la keeno laba kafadood oo xaqiiqiyuu leeyahy markaasaa midna acmaashu xumayd baa la saari midna acmaashu wanwanaagsanid baa la saaraya ee wax macnawi ah ma aha saasuu xadiidku kutus alcishruuna faa'iidada labaatanaadi waxa weeye macrifatu dikri lwajhi wejiga ilaahay sheegidda la sheegay oo iyadana la barto ilaahay subxaana wa tacaala weji buu le waa sifadii koobaad rabbi subxaana wa tacaala weji buu leeyay wejigiisuna wejiga addoommada uma eka weji u qalma oo weynankiisa iyo cadamadiisa u dhigma oo isaga laa-iqu abuu ilahay leeyahay subxaana wa tacala war intaa haddii lagu gaabsado yaa wax la yeelay ma cid baa wax loo dhimo ilahna meel lagaga dhacay subxaana wa tacala weji isaga u qalmo ilahay leeyahay subxana wa tacala marnaba fahamkaaga ha la soo aadin weji buu ilaahay leeyahay marka lagu yidhaahdo inaad addoommadiisa la soo abaarto taasa qiyaaskaasaa khalad ah caqligaagaba inay kusoo dhacda iyo qalbigaagaa khalada ah marka horeba in aad tidhaahdo ilaahay weji buu sheegay haddaan wejigaa meel loo yeelin oo la leexininna addoommada wejigoodii buu u ekaanay oo weji indhale oo afle oo carable baa meeshii soo bixi oo ilaahay iyo addoomseed isula soo doonatay marka horeba soo khalad maa qiyaaskaasaa marka horeba khalad waana meesha keentay inay firaqda khaldantay ay ku khaldamaan runtii intooda badan niyad samiba haysa iyo ikhlaas oo ilaahay subxaana wa tacaala xumaan ka fogeeya oo nazaha niyadaasay ku khaldameen khaladkuna meeshuu ku galay ka galay ugu horraysa waxay ahayd ilahay iyo addoomadiisa isla soo doontaynba marka hore sifadii ilaahay lahaa ee isu sheegay ama nebigiisu u sheegay inbaa waxay la noqotay uun hadday sugaan inay tii addoommado kale noqon war saasoo kale maa ilaahay carshigiisuu ka sarreeya haddii la yidhahdo meel buu ku fadhiyaa maa ilaahay weji buu leeya hadii la yidhahdo wejiga addoommada maa gacan buu leey hadii laihahdo gacmaha addoommada ma ah faruu leey hadii laihahdo sida xadiis nabi ku so salawatullahi wasalamu aleyh faraha addoommadoo kale ma ah waa kuwo isaga u dhigma qaadkay u yaallaanna maba geli karnaba mana garanayn intaas bayna qaabsan laakiin xadiidkii qur-aanku intay sheegeen waynu sheegi waanan sugaynaa nebiga salawatulli wasalamu aleyh saxaabadii iyo salafkii iyo culimadii waaweynaa iyo a'imatu larbaca yaynu kaga dayadanaa insha allah tacala meel cidaan ma taagnin laf adna tooyin kuma haynin hada wabilahi tawfiiq sal allahu waslam cala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب أما باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب wuxuu baab u yahay man xaqaqa ciddii taxqiijisa oo si dhaba ula timaada atawxiida towxiidka ruuxii taxqiijiyaa dakhala inuu gelayo aljannata jannada inuu gelayo bigayri xisaabin isagoon lala xisaabtamin isagoo macnaha aan la xisaabininoo xisaabta lagu adkaynin kaasuu baab yahay macnaheedu waxa weeye towxiid buuxa oo dhammaystiran oon kala dhimanayn dinkii ilaahay ula yimaado subxaana wa tacaala oo iimaan kaamila ula yimaadahay jannada ilaahay buu geli subxaana wa tacaala isagoon laga hormarinin cadaab iyo xisaabtoona xisaabta waxaa laga wadaa xisaabtu laba qaybood wey mid waa in lagula lafaguro wixii camaleed adduunka la timid kii yaraa iyo kii weynaaba oo munaaqashatu lxisaab baa la yidhahdaa xisaabta oo lagugu adkeeyo la dhiraan dhiriyo taas waa nooc marka ciqaabta kanim ka mida wey waa kii nebigu dhihi jiray sal alla alay wasalam man nuuqisha alxisaab cudib ninkii xisaabta lala lafaguro waa la cadaabay buu nebigu yihi salawatullahi wasalaamu calayh xisaabna waxaa la yidhaha carab baa la yidhahdaayo addoonka wixii camale uu la yimid ayaa loo soo bandhigi xumaantiisii adduunka ayaa la bari oo loo sheegay tan ma gashay oo taa ma gashay oo taa ma gashay oo taa ma gashay isagoo weliba meel qarsoon oo asturan loogu bandhigayo ee khalaa'iqda horteeda aan loogu bandhigayn taana carab baa la yidhahdaa waa nooc taas dambe markaa aan had sheegaynay ayadu yacni dadka muwaxidiinta xataa tawxiidka kaamilkaa la yimid waa la marin maxaa yeele dhibba male taas dhibba male laakiin middan uu leeyahay xisaab la-aan bay jannada gelayaan waa xisaabtaasi adag ee macnaha dhibka badan haddii aan dee xisaabtaan la marinayna cadaab inaan lasii marinaynin a iska caddahay macnaha man xaqaqa tawxiida tawxiidka taxqiijintiisa waxaa laga wadaa inuu tawxiid baraxla ilaahay ula yimaado isagoo oo ilaahay keli yeelaya tawxiidkiisaana waxba ku barxaynin oo shirkiga iyo bidcooyinka iyo macaasida iyo waxaasoo dhan tawxiidka ka hufay tawxiid noocaas hadduu la yimaado wey dakhala wuxuu gelayaa ruuxaasi aljannata jannada ayuu gelayaa bikayri xisaabin xisaab la-aanteed isagoon xisaab adag la marinin ayaa jannada la geyn wa qowlihi tacaala buu baab u yahay ina ibraahiima kaana ummatan qaanitan lilahi xaniifan walam yakun min almushrikiin ina ibraahiima nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam kaana wuxuu ahaa ummatan hogaamiye diineed buu ahaa qaanitan oo ilaahay daacadiisa laasima qaanitan lilaahi daacada ilaahayna laasima oo ilaahay ateeca xaniifan xag alle u jeedsaday dhinac kaloo dhanna ka jeedsaday walam yakun mana uusan ahayn min almushrikiina gaalada ka mid muusan ahayn kuwa ilahay wax la wadaajiyay ibraahim maalin maalmaha ka mid a muusan ka mid noqonin ummada waa inagii soo marnay macaanida ay qur-aanka ku timaado waxaa ka mid a ah ninka hogaamiyaha ah ee weliba xagga diinta hogaamiyaha ku ah ee la raacsan yahay yaa umma la yidhahda nabiyullaahi ibraahim buu marka ilaahi subxaana wa tacaala magacaa ku sheegay ummada asalkeeda waxaa la yidhahdaa jamaacada la kooxda la yidhahda waxaa ummo loogu sheegay wixii sifaad iyo tilmaamo jamaaca ay lahaan jirtay kooxi lahaan jirtay baa nabiyullahi ibraahim isugu tagtay hadday geesinimo tahay haddii ay cilmi tahay hadday hogaaminimo tahay hogaami ay tahay hadday khayr barito dadka khayr loo sheego yani waxa weeye in alle intii dadku u qaybsanayd sifaad ee la kala lahaaye jamaaca kale lahaan jirtay ama koox u qaybsanayd baa nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam isugu tagtay isagoo keligii ah saa daraaddeed baa ilaahi subxana wa tacaala uu yihi umma ayuu ahaa ummad keligiiyabuu ahaa maxaa yeelay isagoo keligii ah ayuu wuxuu muwaajaheeyey yani ummad wax alle wixii kownka markaa ka jiray shirkiyaadka iyo khuraafaadka ku jiray buu ka hortegay markaasu wuxuu kula dagaalamay af iyo adinba yani afku kala dagaalamay oo gacantiisu kula dagaalamay iyo adinkiisa kadibna waaba kii ka hijiroodayo ilaahay subxaana wa tacaala daraaddii ugu cararay yani wa actazilukum wamaa tadcuuna min duuni illah idinkiiyo waxaad ilaahay keyrkii ahayd caabudaysaan waa idinka tegey oo waa idinka fogaanaya macnaa waa kii iskaga tegey marka ilaahay subxaana tacaala ammaantaas u jeedinaya tilmaanta labaad ee lagu tilmaamay waxa weeye qaanitan lilah qunuudka waxaa la yidhahdaa asalkiisa dawaamu daaca ruuxu daacada ilaahay iyo ka amarqaadashadiisa markuu daa'imo oo laasimo ayaa qaanidka la yidhahdaa marka wuxuu laasimi jire oo daa'imi jiray daacada ilaahay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam waxaa kaloo lagu tilmaamay xaniifan xaniifka asalkiisa waxaa la yidhahdaa ruuxa wagdaha leh ama lugaha godgodan ayaa asalka luqada la yidhaahdaa xaniifka kadib baa waxay u isticmaaleen carabtu toosnaantay u isticmaaleen waxa toosan min baabi tafaa-ul ayagoo macnaha waxa weye u rajaynahayo oo u saadaalinahayo kan lugaha godgodan inay luguhu u toosaan yay xaniif u bixiyeen xaniifkii marka toosni bay u isticmaaleen sida ruuxa la qaniinay ee ladiiqa aba ay u yidhaahdaan saliim saliim bay yidhahdaan ruuxa la qaniinay saliimkana ruuxa fayow baa la yidhahda waa min baabi tafaa'ulo waxaa loo saadaalinahayaa inuu bogsoodo oo qaniyada ka kaco marka xaniifka asalkeeda saasaa la yidhaahdaa laakiin waxaa laga wadaa halkan toosnaan baa laga wadaa nabiyullahi ibraahim calayhi salaam wuxuu ka jeedsaday oo uu ka tegey adyaantii kaleo dhan diinta ilaahay iyo xagga ilaahay buu qaabilay wax kaloo dhanna waa ka jeedsaday xaniifka saas wa mana uusan ahayn nabiyullaahi ibraahima calayhi salaam kuwa ilaahay wax la wadaajiya muusan ka mid ahayn waxay raddi ku tahay nimankii la odhan jiray yahuudda iyo nasaarada maxaa yeelay labada kooxood labaduba waxay leeyihiin ibraahim annagu ahaa yacani yahuudi buu ahaa iyo yahuudi leedahay nasaarana waxay leedahay nasraani buu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala labadaba wuxuu ku radiyey diinta hadda yahuudi haysataay waa diin shirkiyaad ku salaysan oo tawxiid ka maqan yahay diinta ay haystaan nasaaradu hadduna hadda ay haystaan ay bedeleen ee diinta nabiyullahi ciise oo la ana ayaduna waa diin shirkiyaad iyo khuraafaad ka dhex buuxaan nabiyullaahi ibraahiimna weligii shirki ma marin mushrikna ma ahayn sidaas weeyaan ina awla annaasi biibraahiima laladiina itabacuuhu wa hada annabiyu waladiina aamanuu dadka uwaxiga ma taqaana nabiyullahi ibraahim yahuudiyana maaha nasraaniyana maaha waa dadkii raacay iyo nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh iyo inta rumaysan wa kuwaasaa nabiylahi marka wuxuu ilaahi subxaana wa tacaala ka anfiyey nabiyullahi ibraahim shirkii buu ka anfiyey maxaa yeelay tawxiidku hogaamiye ku ahaayo qudwa wey waxaa lagaga daydaa tawxiidka iyo fidintiisa iyo u dagaalamidiisa iyo ayaa nabiyullaahi ibraahim lagaga daydaa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam ina ibraahiima ibraahim kaana wuxuu ahaa ummatan hogaamiye diineed buu ahaa oo dadka khayrka bara macallin khayreed buu ahaayo hogaamiye ah qaanitan ayuu ahaa ama qaanitan xaal uu yahay mid adeecayo ilaahay dhaacadiisa lilaahi ilaahay mid adeecayo ilaahay dhaacadiisa mid u go-ayo daa'imaya xal xaniifan oo toosan oo ka oo ka jeedsaday adyaanta kaloo dhan diinta ilaahi subxana watacaala qaabilay walam yakun mu uusan ahayn min almushrikiina gaalada ka mid maaha bal wuba la dagaalamay gaalada shirki iyo mushrikiinba nabiyullahi ibraahim waxa muusan u reebanin in alla intay awooddiisa waa ku bixi ilaahina subxaana wa tacaala yani wuxuu inoo sheegay inay dayasho wanaagsan inoogu sugan tahay nabiyullahi ibraahim qad kaana lakum uswatun xasana fii ibraahima waladiina macahu id qaaluu liqowmihim inaa buraa'aau minkum ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا alcadaawatu العداوة abada أبدا tu'minuu تؤمنوا بالله yani dadkay ka dhasheen iyo tolkood ayaa kooxdii nabiyllaahi ibraahim uu hogaaminaya mu'miniintaabaa waxay ku yidhaahdeen idinka iyo waxaad wadataan iyo gaalnimadiinna beri baanu idinka nahay yacni kala tagnayno weligeenna isu imaan mayno saaxiibi mayno heshiin mayno ilaa aad iimaanka soo gashaan ood islaanimada qaadataan intaad mabdaa ah haysataan meel isugu imaan mayno wy macna taas marka beesho wanaagsan baa idinku sugan inaad nabiyullahi ibraahim calayhi salaam aada kaga beetaan wa qaala wuxuu yihi rabbi subxaana wa tacaala waaladiina hum birabbihim laa yushrikuun waxaa la tilmaamayo oo la sheegay tilmaamaha dadka mu'miniinta ay leeyihiin waxaa ilahi subxana wa tacala u yihi ina aladiina hum min khashyati rabbihim mushfiquun waladiina hum biaayaati rabbihim yu'minuun waladiina hum birabbihim laa yushrikuun waa lasii waday ulaaئika wاladiina yu'tuuna ma aatow waquluubuhum wajila anahum ilaa rabbihim raajicuun ulaaئika yusaaricuuna fi lkhayraat halkaasuu khabar ku dhacaya macna ina aladiina kuwa hum iyagu min khashyati rabbihim rabbigooda cabsidiisa darteed mushfiquuna la baqaya iyo waladiina kuwa hum iyagu biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisa kowniga iyo kuwa tanziiliga labadaba yu'minuuna rumaynay iyo waladiina kuwa hum iyagu birabbihim rabbigood laa yushrikuuna waxba la wadaajinayo haddii nebiyullaahi ibraahim tilmaantaa la siiyey waxaa tilmaantaasoo kale la siiyey atbaacdii nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh dadka raacay nebi maxamed oo isagana sal ly wasalam oo iyagana lagu tilmaamay inaysan ilaahay subxaana wa tacaala cidna ayna la caabudin oo cidna aynan wax ugu darin bal ay u gooni yaalaan ilaahay subxaana wa tacala cibaadada inay u gooni yeelaan taasuu ilahay ku tilmaamay ayb marka waa awliyada ilaahay subxaana wa tacala tilmaanta lagu yaqaano wey maxaa yeele dadka atbaacda nebi maxamed raacay salawatullahi wasalaamu caleyh yaa ilaahay awliyadiisii ah awliyada waa dadka ilahay ku tilmaamay aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun iimaan iyo taqwo dadka laga helay wey waana atbaacdii nebiga sal lla alay wasalam iyo sharcigii uu la yimid dadka ku dhaqma ayaa awliyada ilaahay dadkaana shirki kuma dhacan dadkana uguma yeedhaan inay iyaga caabudaan oy u yeedhaan bal way kala dagaalamaan waxyaalahaas ilahay xuquuqdiisa subxaana wa tacaala ayay u dagaalamaan marnabana ilaahay cid aan ahayn subxaana wa tacaala uma yeedhaano wax ma weydiistaan can xusayn ibni cabdiraxmaan xusayn ibni cabdiraxmaan waxaa laga warinaya qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa buu yidhi cinda saciid ibni jubayr saciid ibni jubayr baan ag joogay buu yihi saciid ibnu jubayr waa taabicigii jaliilka ahaa wey cabdullahi ibni cabaas ardadiisa ragga ugu waaweyn fa qaala wuxuu yidhi saciid baa odhanaya ayukum kineebaa ra'aa arkay alkawkaba xidigii alladii xidigaasoo inqada dhacay albaarixata xalay xidigii xalay dhacay yaa arkayey yaa soo jeeday markaa wey maanaa oo xidiggaa arkayey faqultu waxaan idhi haddaan xusayn ahay ana aniga ayaa arkayey uma qultu markaasaa waxaan idhi amaa laakiinse amaa baraarugey wey macnaha amaad macnaa waxa weye alaa oo kale la macno tahay istiftaaxiyo wey amaa baraarugo soo jeesabe innii anigu laakiin lam akun maanan ahayn fii salaatin salaadka maanan ku jirin walaakin ludibtu waa lay qaniinay maxaa aminkaa kusoo soo jeediyey wey su-aashu wuxuu ka jawaabayaa hadalkaa markuu leeyahay ishkaal baa meesha soo geli kara meeshaas tuhmo soo geli karta iyo mala soo geli karuu meesha ka saaraya markuu yidhi anaa arkayey oo waan soo jeeday iyo wuxuu ka cabsaday in la moodo inuu salaad kusoo jeedo oo salaadii cibaado u taagnaa wuxuu marka ka cabsanayaa camal uusan la imaanin in la moodo oo lagu tuhmo inuu la yimid oo saalix ah camal saalix ah oo uusan la imaanin in loo tiiriyo oo loo maleeyo taasuu ka dagaalamaya saas daraaddeed buu wuxu ihi war salaad iyo kuma soo jeedin cibaado toone oo salaad kuma jirino laakinii ludiqtu waxay soo jeediye waa la qaniinaybu wax qaniinay hangarali iyo yaani wax qaniinay wax un baa iqaniinay halka ka mid qaala wuxuu yihi marka saciid baa wuxuu ku yidhi famaa sanacta maxaad samaysay markii lagu qaniinay maxaad yeeshay qultu waxaan idhi irtaqaytu yani riwaayo kale oo muslim istarqaytu dad igu tufa ayaan codsaday wey in laygu tufo oo laygu akriyo qur-aan iyo ducooyin iyo ayaan codsaday qaala wuxuu ihi famaa xamalaka maxaa kuu geeyey calaa daalika arrinka maxaa kugu xambaaray maxaa kuu geeyey inaad dad u yeeratoo tidhahdo warkaalayahan laygu tufo waa lay qaniinaye maxaa daliila wey macna maxaad u haysataa arrinkaa isaga qultu waxaa idhi xadiidun xadiid baa igu xambaaray oo xadaanaahu uu noo sheegay ashacbiyu caamir shacbi uu noo sheegay caamir bnu sharaaxiil shacbi taabici weysaguna xadiid uu shacbi noo sheegay baa arrinkaa ii geeyeyo yani igu xambaaroon u deliishanaya qaala wuxuu ihi wamaa xadaakum shacbi muxuu idiin sheegay qultu waxaa idhi xadaanaa wuxuu noo sheegay oo nooga warramay can buraydata bni lxusayn ninkaas saxaabigaa ah buu nooga waramay annahu burayda qaala inuu yihi laa ruqyata yacni kufidi ma jirto ilaa min caynin il in laysaga tufo mooyaane aw xumatin ama ama macnaha qaniye in layskaga tufo mooyaane yani burayda ayaa macnaha waxa weeyaan uu ka warinayaa annahu burayda qaala inuu yidhi isagoo nabiga ka warinaya xadiidka rafcinaya ama burayda xadatanaa can burayduu nooga warramay annahu nebigu qaala inuu yidhi laakiin burayde in loo daayaa fiican burayda wuxuu yidhi oo nebiga ka sheegay salawatullahi wasalaamu caleyh inuu nebigu yidhi tufid laysku tufo ma ay jirto ilaa in layskaga tufayo il ruuxa ku dhacday in lagaga tufayo mooyaane ama qaniinyo la qaniinay in lagaga tufayo mooyaane yacni cudur iyo xanuun laysku tufo oo ay tahay in layskaga tufo ma uu jiro ilaa inuu ama qaniyo yahay ama uu yahay il iyo dhabasho ruuxa la dhabtay oo macnaha la ileeyey mooyaane labada arrimood mooya wax kaleeto yani waxa weeyaan tufidii ma jirto ayuu sheegay burayda markasaa loo sheegay buui qaala wuxuu yihi saciid qad axsana horta wuu wanaag sameeyey man intahaa ninkii ku gaabsada ilaa maa samica wuxuu maqlay war wuxuu maqlay oo soo gaadhay oo nebiga ka soo gaadhay ninkii ku camalfalayo horta xumaan lama imaanine wanaag buu la yimi maxaa yeele cilmi soo gaadhay buu ku dhaqmay saa daraaddeed xadiidkaas hadduu ku soo gaadhood ku dhaqantay ceeb malihid wey walaakin xadatanaa waxaase loo warramay buu yihi annagana ibnu cabbaas can inabiyi buu nooga warramay sal alay wasalam annahu nebigu qaala inuu yidhi curidat calaya waxaa dushayda la bandhigay oo la iisoo bandhigay alumamu ummadihii baa la iisoo bandhigay yacni ummadihii hore ayaa la ii soo bandhigay oo lay tusay fara'aytu waxaan arkay buuri nebigu sal alay slam annabiya nebi ayaan arkay nebiyada ka mid a ah. wa macahu la jirankiisa nebigaa waxaa la socda alrahtu dad koox ah kooxdaa la socoto yacni laba ka badan tobanna ka yar koox dadu wataa wanebiya nebina waan arkay wa macahu la jirankiisa isagoo ay yihiin oy la socdaan alrajulu hal nin baa la socda aw rajulaani iyo laba nin nebi kalaa arkayo dadba wuxuu ka naxaa oo uu wataa nin ama laba nin nin iyo laba nin baa la socda wanabiya nebina waan arkay buuhi walaysa xaal uusan ahaanin macahu la jirankiisa axadun ruuxna nebi keligii socda oo ummadan inta loo diray hal mid aan soo helinna keligii iska socdana waa arkay id markaa intaa markii la tusay kadib id markaasaa rufica lii waxaa la ii kor yeelay sawaadun bidhaan ama mudutuul cadiimun oo weyn sawaadka waxaa la yidhahdaa mudatuusha ama bidhaanta kuu muuqata laakiin si fiican aynan kuugu muuqanin yani macaalimteeda si fiican aadan u garanayn yaa sawaadka la yidhahda bidhaan baa meel iga muuqatay wy fadanantu waxaan maleeyey buuri annahum iyagu ummatii ummadaydii inay yihiin faqiila lii waxaa laygu yidhi haadaa kani muusa muuse wey waa nebi muuse iyo wa qowmihi tolkii nebi muuse iyo dadkii loo diray weeyaan mudutuusha iyo bidhaantaa iyo dadkaa meeshaa ka muuqda fa nadartu waan fiiriyey buuri fa idaa markaa haddana sawaadun bidhaan ayaa ah cadiimun oo weyn bidhaan weyn iyo dad aada u badan ayaan haddana arkay faqiila lii waxaa la yidhi haadihi midani ummatuka ummadaadi wey nebi wa macahum waxaa la jirankooda la socda sabcuuna alfan toddobaatan kun yadkhuluuna oo gelaya aljannata jannada gelaya bigayri xisaabin xisaab la-aan walaa cadaabin iyo cadaab la-aan iyagoon cadaab lasii marinin bay toos jannada u geli xisaab aragna aan la marinin waxoogaa intaa ma qabtaan haa waa qabnaa jannadaba galaba toddobaatan kunoo noocaasaa la socdo ummadda nebiga salawatullah wasalaamu calayh intaa markuu nebigu u sheegay salawatullahi wasalaamu calayh uma nahada markaasuu nebigu hinqabay oo istaagay fa fadakhala manzilahu gurigiisuu galay ka kacay meeshii oo uu baxay buu gurigiisa galay fakhaada annaasu dadkiibaa marka waxay dhex galeen fii ulaa'ika toddobaatanka kun baa marka laga niqaashaya waa la dhumbudo waa la muquurtay macnaha waxaa laga wada waa laga wada hadlay war toddobaatan kun miyay yihiin talow talowyay noqon doonaan ninba marka sidii ay la ahayd buu soo jeediyo aniga waxay ila tahay toddobaatanka kun waa ragga noocaas qolana waxay waa ragga noocaas ninna waa ragga noocaas waa laga dooba waa laga wada hadlay fa qaala bacdum doodoodii waa saxaabada qaarkood waxay yidhaahdeen falacallahum waxaa laga yaabaa toddobaatankaa kuni alladiina kuwii inay yihiin saxibuu la saaxiibay rasuulalahi sal lay slm nabiga la saaxiibay raggii saxaabada nebiga ahaa ee maalintii nebigu keligii ah isgarab taagay ee xoolahoodiiyo naftooda ku garab istaagay maalinkaa raggii qurbada ka soo saaray islaamka raggaa inay yihiin bay qola yidhahdeen wa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhahdeen falacallahum waxay mudan yihiin oo laga yaabaa alladiina kuwii inay yihiin wuliduu la dhalay filislaami islaamnimada lagu dhalay oo falam yushrikuu aan la wadaajinin billaahi ilaahay shay-a waxba aan la wadaajinin qolo kale waxay yidhahdaan annaga waxay nala tahay raggani rag shirki weliga ku dhacay ma ah nin jaahiliye iyo shirkiyaad iyo khuraafaad soo maray ma ahee waa raggii iyagoo yaryar inta tawxiidka lagu dhalay tawxiidka ku koray oo ku weynaaday oo saa ku geeriyooday raggaa wey raggaa fakaraja wadakaruu waxay sheegeen ashyaaa waxyaalo kalena waa sheegeen rag kaloo yani waxa weye intaa waxaanan soo jeediyeyna way jireen fakharaja calayhim waxaa ku soo baxay rasuululahi sal alay wasalam faahbaruuhu nebigu marka gurigiisii uu kasoo baxay uu ku soo laabtay markaasay u sheegeen arrinkii nebigu waa wada hadallayoo arrinkii aada soo jeedisay baanu fahamkiisa ka wada doonno ragna saasay ragna saasay dheen faqaala nebigu wuxuu uhi sal ly wasalam hum iyagu aladiina kuwa weyn laa yastarquuna in lagu tufo aan codsanin markay xanuunsadaan kaalaya lagu tufaa war kaalaya igu tufa war sheekh ii raadiya aan dhihin walaa yaktawuuna in la gubana aan codsanin walaa yatatayaruuna aan baafaysanin ilaahay makhluuqaadkiisa qaar ka mida aan baafaysanin wa calaa rabbihim rabbigood dushiisana yatawakaluuna tala saar ilaahayna ku kalsoon oo ku xidhan raggaa wey yani dad tilmaamaad baa loo sheego igu tufa ma yidhaahdaan ismana gubaan waxaan ujeedaa iguba ma yidhaahdaan mana baasaystaan ilahay makhluuqaadkiisa intaasoo dhan waxaa gundhig u ah ilaahay bay subxaana wa tacaala ku kalsoon yihin oy tala saaranayaanoo cuskan yihiin faqaala wuxuu yihi cukaashatu cukaasha wuxuu yihi ibnu mixsan ayaa faqaama waxaa istaagay dhe cukaashatu ibnu mixsan ayaa istaagay fa qaala wuxuu yihi udcu allaha ilaahay ii bari nebiyow an yajcalanii inuu iga dhigo minhum iyaga nebiga kuwaa in laygu daro ilaahay ii weydiiyey waa nin macnaa wuxuu ahaa yaan raggu jaaniska u kala degdeg badanay raggii o dhan buu uga hormaray qaala wuxu uhi nabigu sal alay slam anta adigu cukaashow minhum ayagaad ka midka toddobaatan kun baad ku jirtaa uma qaama waxaa istaagay rajulun min aakharo oo kale sadka uu ninkaasu helay markii la arkay ayuu nin kale haddana soo booday faqaala wuxu uhi idcu llaha ilaahay ii bari nebiyo oo ii weydii an yajcalanii inuu iga dhigo minhum inuu toddobaatanka kun igu daro faqaala nabigu wuxu uhi sal ly slam sabaqaka biha waxaa kaaga hormaray cukaasha cukaashaasaa kaaga hormaray yani waa lagaaga horreeyey saasuu nabigu sal ly wasalam uu ku xidhay xadiidku marka waa xadiis dheer waxa uu faa'iideynayaa oo laga faa'iidaysanayaa faa faa'iidooyinka gadaal buu ka sheegi doonaa lakin maxalushaahidku waxa waaye waa meesha ugu dambaysa wey xadiidka meesha ugu dambaysa xadiidka weye oo ah yani dadka tawxiidka taxqiijiyey ee tawakulka la yimid ee ilaahay ku kalsoon subxaana wa tacaala ee isaga coskan dadkaasi inay yihiin dadka ka tegey codsi ay codsadaan in lagu tufo laa yastarquun laa yastarquuna macnaheedu waxa weeye laa yatlubuuna alruqya in lagu tufo ma codsanayaan in la gubana markay xanuunsadaan ma codsanayaan mana baasaysanayaan ilahay tala saaranayaan firqaaga dalabu ruqya wey dalabu ruqya riwaayo kala soo aroortay oo ku timid muslim oo odhanaysa laa yarquun ma tufaan tani waxay leedahay in iyagu markay xanuunsadaan ma yidhaahdaan kaalaya lagu tufa taana waxay leedahay iyaga laftoodu xataa haddii ruux xanuunsanaya ay u tagaan ma tufaan taa marka odhanaysa ma tufaan waa riwaaya shaada wey waa lafda oo aan saxiix ahayn oo daciifa ah wey sida saxiixa waxa wey waa lafdada odhanaysa laa yastarquun tufid ma dalbaan macnaheeduna waxa weeye yacni ruuxu markuu xanuunsado oo ilaahay subxaana wa tacaala uu qadaro inuu xanuun ku yimaado iqatan iyo kalsooni ilaahay uu ku kalsoon yahay iyo ilaahay qadihiisa u hoggaansan yahay daraaddeed yaynan marnaba u doonanaynin u codsanaynin in lagu tufo oo qalbigoodu cidaan ilaahay ahayn ma aadayo ayayna markaa lana wuri hebel ii raadiye oo sheekhii ii raadiye waxay u tufeen waxoogaa qalbigaagii meel buu aaday intaa yartay qalbigaagu meel aadayo yaynan iyagu lahayn oo ilaahay buu aadi qalbigooda xagga ilaahay subxaana wa tacaala ayuu aadaa saas wey tufiddaa marka dalbashadaa tufidda la dalbanayo ma ay lahaa laakiin tufidda oo dadka xanuunsanaya lagu tufaayo ayadu mansiladaa iyo kooxdaasi kaa reebi mayso kooxdaasi kaa reebi mayso tawakulkaaga wax u dhibi mayso tufidda dadka lagu tufa maxaa yeele nebigu sal alay slam wuu tufay saxaabadiisuna waa tufeen laakiin midkuu xadiid ku hadlay waxa weye dalbasho aad dalbato war ha laygu tufo iyo dad igu tufa igu yeedha taaway midda laga hadlay waana midda yani tawakulkii ruuxa wax yeeli karta dhaawici karta kooxdaasi yani ka reebi karta middaa iyadaa wey macna waxaa marka la isweydiinaya yani talabaad waxa weye waa isgudidda iyadana isgudiddu waa siduu nebigu sheegay salawatullahi wasalaamu aleyh waa waxyaalaha la isku daaweeyo oo nabigu sal alay aslam wuxuu yihi ashifaau fi alaa caafimaadku sidiisaba saddex ku jiraa waxa uu yihi sharbatu casalin wa sharbatu mixjanin wa kayatu min naar wa anhaa um, ummatii can ilkayi wuxuu nabigu yuri sal lay wasalam malab la cabo iyo toodin laystoodo iyo gubid laysgubo saddexdaasuu caafimaadku ku jiraa markaasuu tii ugu dambaysay nabigu wuxu uhi sal ly sl lakiin ummaddayda waxaan ka reebayaa inay isgubaan inay isgubaan baan ka rabaya waxaa la yidhahdaa waa aakhiru dawaa aakhiru cilaaji waay shay laysku daaweeyo ka ugu dambeeya wey markaaad waxa dhan oo kaloo dhan ka quusato unbaa dadka laysla aadaa maxaa yeelay dhibkiisa badan dhib muxaqaq uu leeyahay oo jidhkiibu wax yeelayaa ruuxii buu rafaadinaya oo boog baa ka dhalan haddana waxa laga doonahayo oo daawada inaan lagu gaadhin baa laga yaaba marka dhibkiisuna waa muxaqaq dheefta laga raadinayana muxaqaq ma ah in laga helana waa suurtagal in laga waayona waa suurtagal saas daraaddeed buu makruuh u yaho loo karaahaysanayaa macna ayb ta saddexaadi waxa weeyaan walaa yatadayaruun tadayurka waxaa la yidhahdaa baasaysiga waxa ay soomaali la yidhahdo macnaa waxa weeye eh, saancadnimada iyo bacawnimada iyo qumaynimada iyo waxyaalahaas waaye yani tadayurka qaasaa la yidhahda oo makhluuqaadka ilaahi subxaana wa tacaala inaad ama maalmaha iyo bilaha iyo qaar ka mida aada iskaga qaadatood iska rumayso un inay dhib leeyihiin inay dhibaata ka imaan taas wey maana asalkeedu waxay ka timid carabtaa waxay ku faashan jireen min atiyarati ka timidoo carabtu markay doonayaan inay faashadaan shimbirahay ku faashan jireen ninku markuu doonayo inuu matalan guursado ama uu safro ama dan addabaha ka mida inuu qabsado oo uu rabo inuu faashadoo kala ogaado dantan dani ma ugu jirtaa maslaxa ma ugu jirtaa waxaan uu doonaya inuu ku dhaqaaqo mise maslaxa uguma jirto intuu yimaado wuxuu u imanayaa shimbir geed saaran markaasuu shimbirtii duulay shimbirtuu fiirina marka dhankay u duusho hadday midig u duusho yani wuxuu ka fahmay inay macnaha waxa weeyaan waxaa loo fasaxay hadday bidix iyo meelo kale u duushana wuxuu ka fahmay inuusan fasaxayn oo idmanaynoo uu iska soo laaban halkaasay asalkeedu ka timid gadaal dambana waxaa loo adeegsaday wax walboo la baasaysto ama shimbira ha ahaadeen ama xayawaanaadka kale ha noqdeen ama macnaha maalmaha iyo bilaha ha noqdeen baasaysiga oo makhluuqaadka qaar ka mida ah uun dhibaato uun laga fahmo dhib iyo baas uun laga garto oo loo lagu tuhmaayo taas way macna arrintaasi marka waa arrin macnaa waxa way sharcigu diiday wey noo imaan doontaa baab gooniya ah ayuu sheekhu u samayn doona soomaalida lafteedu sidaasoo kale wey cadaab aada u fara badan oo hadda la isticmaalo wey masalan yani waxa weye guumaysta oo kale guumaysta waa la baasaystaa madadka baalka la yidhaahdana waa yani la tafaa'ulaa oo waa la saabaashayaa awliyadiibuu matalayaabaa la yidhahda yani maalan adoo socotaa haddii u durwaa kaa horbodo durwaa kaasoo horbaxa way baasaystaan haddii dawaca iyo waxyaala noocaas oo kalea kaasoo horbaxaana macnaa waxa weye way way istibshaarsamaanoo muwafaqiin baa nahay odhanaya waa fiicanna waxyaalaha noocaas oo kale wey arbaca bil u dambaysay iyo waxaasi yani arbaca gooniyaad waxay yidhaahdaan ilmihii dhasha haddaa ilmo baasi oo qumayay u yaqaanaa waxaas iyo wax la mido wax ilaahay makhluuqaadkiisa ka mid oo si gooniya baas u qabo ma jiro baaska ilahay baa gacanta ku haya subxaana wa tacaala isagaana maamula wax shar gooniyana ma jiro xataa culimada wadaadada xataa masalada aan ka nabadgelino waa waxaan garanayaa wadaad noo akrin jiray naxwada iyo tafsiirkii noo akrin jiray yaa safar buu galay socontuu galay xertii waa raacday marka marka magaalada laga sii baxayo oo magaalada yani waxa duleedka lasii marayo ayaa shini guuraysa oo geedi ah baa sheekh iyo xerkii ka markaasaa wuxuu yidhi ma idmanine ina soo celiya safartii oo dhanba waa la daajiyey baaska bal shinnidan iska guuraysay iyo yani waxa weyaan cayayaankan iska socdaay maxaa ilaahay qadarkiisa uu ka ogyahay subxaana watacaala waxyaalaha layaab kale ka mid marka taasoo kale wey taayurkaas wey laa yatabayaruun ma baasaysanayaan ilaahay bay kala saaranayaan oo ilahay bay ku xidhan yihiin subxaana wa tacala su-aasha marka meesha taalla waxay tahay istirqaaga yani waa waxyaalaha la isku daaweeyo sharciguna waa fasaxay in laysku daaweeyo oo laysku tufo dadka xanuunsanaya la daaweeyo oo tufiddaa lagu daaweeyo oo qur-aanka lagu tufo magacyo jin iyaa la diidan yahay iyo waxyaalo kaloon macnahooda la garanaynino yani waxa weeye dhalaasim ah in dadka lagu tufo laakiin qur-aanka iyo ducooyinka iyo in lagu tufo waa la ogolayay maxaa marka nebigu sal alay wasalam uu uga dhigay inuu tawakulkii iyo tawxiidkii uu nusqaaminayo istirqaaga inuu ruuxu dalbo in lagu tufo iyo inuu dalbo in la fugo tadayurka isaga garanay oo iyo baataysigu isagu waa nooc shirkiga ka mid a oo mool banaanaba laakiin kuwani way bannaan yihiin oo waa laisgudi karaa daawo ahaan waa loo isticmaali karaa waana laysku tufi karaa maxaa loo diiday inuu ruux codsado waxay leeyihiin culimadu axaadiis aada u fara badan baa jirta ruux hadduu cudur ku dhaco inuu isdaaweyn karayo tadaawo cibaad allahi buu nabi uri sal lay slam addoommada ilahi isdaaweeye xataa daawooyinkan maadiga waa laisku daawey oo asbaabta in la qaataay waa nooc tawakulka ka mid wey ah. ruuxu markuu gaajaysan yahay soo cunto cuni maayo waa sabab oo yani gaashadii qaadaya wey markuu ooman yahay cabitaan buu qaadanaya waa sabab oonkii bixinaya wey daawadan la qaadanayana waa sabab yacni cudurkii lagula dagaalamayo wey marka nebigu sal lay slam aada buu u booriyey inay ummaddu isdaaweyso culimada islaamkuna waxay isu dhex yaalaan saddex qaybood qayb waxay leeyihin isdaaweyntu ruux markuu xanuunsado inuu isdaaweeyo waa mubaax way iska banaan tahay qolana waxay leeyiin waa mustaxabo mubaax waa ka weyn tahay sharcigu waa jecel yahay oo waa sunno qolana waxay gaadhsiinayaanba waa waajibay qaar leeyihin inuu ruuxi isdaaweeyo sababka marka in la qaato waa nooc tawakulka ka mid a ah, ee naqsi tawakulka a ah ma aha xadiidkan xaggee la marinay marka xadiidkan waxaa la marinaya oo macnaha ay culimada qaar ka mid a ah odhanayaan sida masala waxa weeye qaadi ciyaad oo kaleeto wuxuu leeyahay maxaa lu jeeda khaaabi wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa laa yastarquuna walaa yaktawuuna walaa yaktawuuna waxaa lagu gaabinayaa bay leeyihiin tufasha dalbashada la dalbanayo ruuxa in lagu tufo iyo isgubidda isgudiddu sideeda iyada makruuh u tahay oo marka ugu dambaysa unbaa daawo laga raadsan laakiin tufiddu waa daawo iska mubaaxo waa daawo mubaaxo iyo kitaabka kutuseen maxaa iyada ku jira marka waxay leeyihiin ayada in lagu gaabiyo oo la yidhaahdo uun tawxiidka waxa dhibi kare ee dhaawac u geysan kare tawakulkaaga wax yeeli karaay uun tusinta uwey laakiin asbaabtii adduunyada ee kaleeto sidii nusuusta ay u sheegteen loo daayo oo halkan uun lagu khasiso ayaa fiican bay leeya laakiin masaladu ishkaal kullay kama madnaa saas wey can xuseyn bni cabdiraxmaan qaala wuxu uhi kuntu waxaana cinda saciid ibni jubayrin faqaala wuxuu uhi ayukum kinebaa ra'a arkay alkawkaba xidigii alladii xidigaasoo inqada dhacay albaarixata xalay faqultu waxaan idhi ana aniga uma qultu waxaan ihi amaa inii aniguse lam akun maanan ahayn fii salaatin salaad maanan ahayn walaakinii ludiqtu waase qaniinay halaq waa iqaniinay qaala wuxuu uhi famaa sanacta maxaad samaysay qultu waxaan idhi irtaqaytu dad igu tufaan codsadayoo war ha la ii raadiyo dad igu tufa ayaa idhi qaala wuxu uhi famaa xamalaka calaa dalika arrinkaa maxaa kugu xambaaray qultu waxaan idhi xadiidun xadiid baa igu xambaaray oo xadaa lahu uu noo sheegay ashacbiyu qaala wuxu uhi wamaa xadaakum shacbi muxuu idin sheegay qultu waxaan ihi xadaanaa wuxuu noo sheegay can buraydata bni xusayn ayuu nooga sheegay anahu qaala inuu yidhi annahu nebigu qaala inuu yidhi laa ruqyata tufidi ma jirto laysku tufo ilaa min caynin il in layskaga tufayo mooyaane aw xumatin ama qaniinyo isha macnaha ruuxa ishu gasho in lagu tufayo ama ruux la qaniino lagu tufayo mooye tufid kale ma jirto xadiidka xoogaa xasri buu faa laakiin xasriga waxaa laleeyahay oo tufidiibuu wuxuu ku gaabinaya labadan cudur keliya oo ah isha iyo qaninyada sidaasaa daahirkiisa ka muuqata waxaase laleeyahay oo khataabi iyo keyrka ay leeyihiin waxaa laga wadaa tufid kaamil ah oo si buuxda wax u qaban oo shifaheedii iyo caafimaadkeeda si deg dega loo heli labadaa cudur yacni tufidda la tuf lagu tufo un weeyaan oo kuwan kadaasi si gooniya xusid gooniya ah ayaa la siiyey labadan cudur tufidda layskaga tufo ma diidaysay leeyihin marka cuduradii kale in layskaga tufo maxaa yeelay axaadiis badanoo nabiga ka sugan salawatulli waslamu aleyh baa soo aroortay oo cudurro kaloo kale gegebisan oo kuwan ahayn uu yani dadka yani lagaga tufayo qur-aan iyo adiye lagaga akriyey qaala wuxuu yihi saciid marka qad axsana wanaag ayuu sameeyey oo xumaan lama imaanin man intahaa ciddii ku gaabsadoo ku camalfala ilaa maa samica wuxuu maqlay cilmigii soo gaadhiyo wuxuu ogaado ruuxii ku camalfalaayo horta xumaan lama imaanin haddaad xadiidkaa ku camalfashay oo sidaa daraaddeed aada dad kugu tufa u codsatay horta xumaan maadan la imaanin oo nin ceeb la yimi matid mana eedaysnid maxaa yeele xadiid baad ku camalfashay walaakin xadaanaa markaasaa wuxuu u sheegayaa yacni taasi waa bannaan tahay wey laakiin waxoogaa meel saro oo waxaa jirta ka fiican haddaad iska dayn lahayd oo ilaahay tala saaran lahayd taasaa kasii fiicnaan lahayd wy man walaakin xadaanaa wuxuuse noo sheegay ibnu cabaas can inabiy sal alay waslam wuxuu nooga sheegay anahu nebigu qaala inuu yidhi curidat waa la bandhigay calaya dushayda alumamu ummadihii baa la iisoo bandhigay waa lay tusay wey faraytu waxaan arkay annabiya nebi ayaan arkay wa macahu rahtu la jirankiisana ay koox tahay koox dada baa la socota yani intaasaa soo rumaysa ila nebi walba aakhara marka la tago intii ummadiisa raacday inbaa la socono la imaan wnabiya nebi baan arkay wa macahu alxaal macahu la jirankiisa alrajulu hal nin uu yahay wrajulaani iyo laba nin laba nin baa la socda wnabiya nebi ayaan arkay walaysa macahu walxaal laysa aysanaanin macahu la jirankiisa axadun ruuxan nebi aan cidnaba la soconin oo keligii socdana waan arkay fashal ma ah dad baa waxay u qabaan ruux hadduu intuu dadaal dhiigo oo diinta inuu fidiyo isku dayo dadka gaadhsiiyo oo laga qaadan waayo oo ruuxnaba raaci waayo inuu guul daraystay oo yacni juhdigiisii iyo dadaalkiisii halbacaad lagu lisay inuu noqday saas ma ah miisaanka iyo miqyaaska guusha iyo guuldarrada khasaaraha iyo faaidafaa-iidada lagu miisaamaayo waxa weeye barnaamijka dacwada marka laga hadlayo